بسم الله الرحمن الرحيم waxay u baahan tahay wax lagu magacaabo alamn security bay u baahan tahay nabad bay u baahan tahay nabad si loo helo toddobadaa muqawimo aanu sheegayn waa marka in la helo kow islaax alcaqiida caqiidada marka la helo ayay ummaddaasu amni ay gaari doontaa maxaa yeele ilahi subxana wa tacala waa tan uu leeyahay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna baqdinta ay ku jiraan walwalka ay ku jiraan ummadahan kala dirsan dadkan isku soo dumila dadka isku la waxaa ilaahi subxana wa tacala kaga bixi karaa min bacdi khawfihim amnan baqdintooda amni buu ilahi subxana wa tacala ugu bedela waa goorma marka caqiidada ay wanaajiyaan ilahi subxana wa tacala amni buu siinaya muqaawamada labaad waa marka kitaabka ilahi laysku xukmiyo waataa ilahi subxana wa tacala quraanka uu lehy walakum fil lqisaasi xayaa dadow inaad isqisaastaan midka mid dila in loo dilo kan gacan gooya in loo jaro kan il tuura in loo tuuro kan ilig jebiya in loo jebiyo taasay noloshiina ku jirtaayo ogaada waatan ilah qur-aanka uu leeyahay waatan wakatabna calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafs wاlcayna biاlcayni wاlanfa biاlanf wاluduna biاluduni wاsina biاsin wاljuruuxa qisaas faman tasadaqa bihi fahuwa kafarat lah aayaadkaasoo dhan ummadihii hore saasay ahaayeen nabad marka waxay ku jirtaa nabad waxaa lagu gaari karaa iyadoo kitaabka ilahay laysku xugmiyo inta kitaabka ilaahay aanu ka disannahay ama qofka kitaabka ilaahay kor u dhigo dhowr magacaanu u samaynayno inta ummaddu aanay diyaar u ahayn inay marxabaysiiso risaalada nebi moxamed sala allah alay waslam waxaad ogaataa meesha maanta aan ku sugannahay iyo meel kasii fog inaan gaarno mooyaane ummaddaasu dib soo noqota lagama yaabo muqawamada saddexaad ee ummad hagaajin karta ama ummad dhisi kartaa waxay tahay si amni loo gaaro in ilaahay subxaana wa tacala nicamtiisa markaa lagu shukriyo waatan qur-aanka uu leeyahay lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid dadow haddaad aniga igu mahad celidaan waxa aad haysataanoo nicmada ilaahay wuxuu leeyay waan idiin ziyaadinaya walain kafartum haddiise aad gaalowdaan ina cadaabii lashadiid cadaabkayguu daran yahay cadaab markuu meesha u yimaada amni baanan jirin meesha waxaa fahmaysaa shukru nicam in ilaahay subxaana wa looga mahad nicamta ummadda uu u sameeyey addoommadiis u sameeyey inay ka mid taha waxyaaba ummaddu ummad marka ay ku gaari karta wanaagii arrinta afaraad ee ummaddu amni ay ku gaari karto ama nabadu ay ku heli karto nabad ay ku heli karto waa alistiqraar asiyaasi xasilooni xagga siyaasadda ah in dadku marka ay xasilan yihiin oo buuq aanu jirin corruption aanu jirin isku dhicid aanay jirin taana waxaa lagu gaari karaa waata rasuulka alaih salatu slam uu leeyahay man ataakum wa amrukum jamiican calaa rajulin waaxid yuriidu an yashuqa casaakum faqtuluuh ciddii idiin timaad qofkii idiin yimaad idinkoo isku duuban oo qof keliya ka dambeeya iskuna dayay inuu markaa ushiina kala jebiyo idinka idinkala dhantaalo idinkala qubo idinkala daadiyo qofki sidaasoo kale iska celiya buu dila buu rasulka alayh salaatu wasalaam meesha waxaa fahmaysaa qof kasta ee khalqal gelin kara amniga ummadda in markaa layska celinayo arinta shanaad lixaad waxay tahay ee ummadu amni ay ku gaari karto jihaaz alamni alqawiy in la helo jihaaz amniya oo aad iyo aad u xoog badan jihaazkaa laguu sheegay waxaa laga yaba inaad ku fakarto istiraahid ma waxaan u baahanaa intaasoo ciidan markaa in la hubeeyo ma waxaa loo baahanya intaasoo markaa military in la sameeyo ma waxaa loo bahanya intaasoo boliis meeshaaso dhan ha aadin jihaaska amniga ah amaba qalabka amniga ah ee nabadda keeni kara waa kan qalbigaaga ku rakiban dadkuna intay ilaahi subxaana wa tacala ku xiran yihiin oo ay aaminsan yihiin allah subxaana wa tacala yuraaqibuuna allaha fii kulli camalihim ilahi subxaana wa tacaala muraaqaba ay ku samayan waa marka keliya amni la gaari karo walidalika cumar bn khadaab radi allahu canhu bacda riwaayat ibni cumar wuxuu soo maray nin buu soo maray wiil yar oo xayn arya meel ku haysto ku raacaya meel duura saa u daajinaya markaasuu intuu yimid buu wuxuu yidhi ka waran buu yidhi haddaad mid ridaa meesha joogta haddaad iga iibidid ka waran markaasuu yidhi ma iibin karo markaasuu yidhi wax mushkilada ma laha iga iibi lacagta qaado kadib markaad u laabatid ninka amiirka ah ama ninka ku soo dirsaday waxaad ku tidraahdaa waxaa qaaday waraabaa cunayey baa cunta wuxuunku u sheeg markaasuu yidhi haddii ninka isoo dirsaday hadalka aan u sheego halkee baan ka geli doonaa bu rabb alcaalamiin allah subxaana wa tacaala alladii yaطalicu cala kuli makhfiy rab اlcaalamiin ee muطaalacayn wax walbaba sideen m intee ka geli karaa buu yidhi hadalkaa markuu yidhi waa tan uu leeyahay ha la xoreeyo buu yidhi ninka kan ha la xoreeyo waxaad ogaataa jihaaska amniga markuu qofku ku rakiban yahay oo wax kastaan samaynaya markaan meel gudcura ku jiro mugdi aan ku jiro marka qol aan ku xeranahay markaan wadada aan marayo markaan dadka hor fadhiyo markaan kaligay sheekaysanayo haddii mar walbaba muraaqabada ilaahay igu weyn tahay ummaddaas ummad kontaroolan weeye laakiin mushkilada waxay ay jirtaa marka dadka marka ay is joogaan keliya weji ay leeyihiin marka kale maqan yihin nin walba wuxuu doono uu qasto dhibkeeday leedahay arrinta toddobaad loo baahan yahay si ummadu nabad ay u gaarto waa maxay xagga iclaamka ama xagga warbaahinta waa ummaddaas waa inay ka dhisan tahay oo ah warbaahinta la adeegsanayo ama ummadda wax wax loogu baahri qalabka la adeegsanayo waa inuu noqdo qalab markaa amaba weyga wax loo loogu sheegaya dadka inuu noqdo ilahi subxana wa tacala raadi geliyo haddii ninka wariyaha ah iyo dadka barnaamijta isku duwaya ee dadka u baahinay aaminsan yihiin ma yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid qofka kelmad kastoo afkiisa ka soo baxda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dira malag lagu magacaaba raqiib iyo catiid laba malago mid walbaba raqiib iyo catiid lagu magacaaba hadduu aaminsan yahay haduu aaminsan yahay rasul axmed sal lay slm hadalkiisa waina alcabda la yatakalamu bilkelima min sakhat illaah waxaa laga yaabaa qofka inuu isaga dhawaaqo kelmad oo ilaahay subxaana wa tacala caragelinaysa isagoo aannu aaba yeelin laga sayaabo kelmadda iyada inay sabab u noqoto inuu naarta dhexdeeda ku shalwado toddobaatan sano meel loo socdo muqaabilkan haddii kelimaddaa ilaahay raadligelisan waxaa laga yaaba inuu meel sare markaa u gaaro qofka markuu aaminsan yahay markuu aaminsan yahay man acaana calaa safki dami akhiihi walow bikelima qofkii qof kale ugu hiiliya ama ku caawiya inuu qof kale muslima dhiiggiisa daadiya walow bikelima kelimad yar isagoo adeegsanaya ilahi subxana wa tacala rasulka alay slat slam wuxuu yidhi qofkaasu naartuu ku fogaadaa qofku markuu inta aaminsanya kelmadiisu kontaroolaya raqaabaa marka jiri doonta kelmaddu way kontaroolan tahay maanta meesha qabaa'ilka madaxa la isugu geliyo meesha buuqa dadku e, e, noocan maa tashwiishka lagu furo meesha baraamijtooda dhan khalt alawraaq lagu sameeyo meesha dadka dhan si xun looga hago waxaasoo dhan waxay noqdaan min khilaal aliclaam waa warbaahinta toddobadaa shay haddii ummaddu ay iska dhisto toddobadaa janal haddii ummaddu ay soo marto toddobadaa janal haddii bulsho walba ay soo marto nabad baa la gaaraya ummaddaasuna way hagaagaysaa binaa alumamka meesha aan ku sheegnana biidn illahi subxana wa tacala run buu noqonaya rasul maxamed sal alla alih wasalam in islaax loo baahan yahay dhisid loo baahan yahay wuxuu si dadban iyo si qayaxan ee af buuxda uu rasuulka alai slam u carabaabay ama fii khilaal min khilaal axaadiid cidda axaadiid far badanba wuxuu sheegay inuu iman doono waxa lagu magacaaba fasaad amni intafallud amni uu dhici doono amni in la weyn doono rasulka alai sla slam waa tanu xadiidkii uu ku yidhi laa taquumu asaacatu xataa yaqtula arajulu akhaahu laa yadri fima qatala saacadda yowmalqiyama ma dhici doonto ilaa la helo nin nin kale walaalkii dilaya isagoo aanan ogeyn sababta u dilay rasulka alay sla xadidkaasuu yidhi rasuulka alay slam wuxuu tilmaamay in uu dhici doono fasaad siyaasi corruption inuu dhici doono xagga siyaasadda waa tan xadiidka uu leeyahay idaa dayicat alamaanatu fantadiru saaca haddii amaanada la dayaco dadoo waxaa sugtaan saacaddii yowm alqiyama suga markaasay rasulka alay slat slam weydiyen wuxu yhi ya rasuula allah wamaa idaacatuha wa kayfa idaacatuha sidee ku dhici kartaa ama habkee dayacaad u iman kartaa markaasuu wuxuu yidhi idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi faاntadiru الsaaca haddii amarka loo dhiibo madaxtinimada loo dhiibay cid aanan u qalmin mas-uuliyadda haddii gacanta loo geliya qof ummaddan aanan daadihin karin haddii loo dhiiba faintadiru saaca saacaddii baa la gaaraya suga bui rasulka alai salatu slam rasuulka wuxuu kaloo tilmaamay inuu jiri doono fasaad khuluqi in akhlaaqduna ay hoos u dhici doonto saa darteed buu rasulka alai sl slm wuxuu ku yidhi qiyaamuhu ma dhi saacadda yowm alqiyama ma dhici doonto ilaa la arka laba ruuxo wadadaa wax isaga raadinaysa sida xayawaanka kale marka isku raadsadaan oo kale xadiidkaa buu ku tilmaamay rasulka aleh salatu wasalaam wuxuu kaloo rasulka aley salatu wasalaam uu tilmaamay in ummaddanu khamradu aad u cabi doonto iyagoo ku magacaabi doona bihayri ismiha meeshan ay joogaan haween marka u raqsii buu rasulka aley salatu slam uu tilmaamay wuxuu rasuulka uu tilmaamay xadiid kale uu ku tilmaamay fasaad ijtimaaci soo ummaddan inay hoos u dhici doonto xadiid wuxuu tilmaamayey in waxaa la gaari doonaa waqti ninka uu adeeco zawjadiisa haweeneeda uu qabo uu hooyadiina uu caasiyo ninka saaxiibkiina uu soo dhoweeyo aabbihiina markaa uu gooyo calaamaadkay ka mid tahay fasaad ijtimaaci in amaano la weyn doono buu rasulka alay sla slam uu tilmaamay wuxuu yidhi yusbixu annaasu yatabaayacuun waxaa dhici doonta dadku inay wax kala iibsadaan oo iibsadaanoo beemushar isla dhex maraan laakiin ma dhici doonto waxaa la gaari doonaa heer amaanadii meel lagu aamina aan la gaari la heli doonin in la yidhaahdo ina fii bani fulaan ree fulaan ama ree hebel waxaa ku dhex jira hebel baa ku dhex jira oo amiina heerka in la gaari doono rasulka alay sala slam uu tilmaamay intaa majaalaad maadaama la tilmaamay waxaanu ka hadalnay kii amniga ahaa waxaanu ka hadalnay kii siyaasiga ahaa waxaanu ka hadalnay kii khuluqiga ahaa waxaanu ka hadalnay kii ijtimaaciga ahaa inta midda annagana khusaysa ee muhiimka waa tan amniga ah haddii aanu nahay soomaali walihaada waxaanu rakisaynaa biidn illahi subxana wa tacala jihaazka amniga ah amni ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka soo celceliyay kelimadda in tiro aad iyo aad u tira badan oan la qiyaasi karin qur-aanka kelimata amni aad baa loo soo celeliyey amni oo macnaheedu yahay nabad nabadda aad baa loo soo celeliyey maxaa yeele waa nicmada ugu weyn ummad la siiyo qur-aanka wuxuu ilahi subxana wa tacaala uu ku yidhi abaalmarka ugu weyn ee la siin doono qofka caqiidadiisu ay hagaagto fii suurati alancaam ilahi subxana wa tacala wuxuu ku yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun qolyaha mu'miniinta ah isla markaana iimaankoodii shirki aanan ku dheehin qolyahaasu amni bay leeyihin amni waa maxay qofka inuu security dareemo daakhilkiisa in adiga walidaad qofka shirkiga ku jira qof isku kalsoon maaha maxaa yeeley inuusan isku kalsoonayn waxaa caddaynaya rajul mutashaakisuuna fiih waay intaasoo qof baa isku haysata marna hebel fulaan fulaan buu markaa wax u gowracaya marna kan buu ka baqaya kan buu shardi ka xiranaya intaasoo calaal baa u xihan intaasoo qardaasa lugaha uga xihan iskuma kalsoona intaa wuxuu leeyahay tanna jiradan baa lasaga celiya tanna jiradan baa lasaga celiya qofka hadduu shirki meesha uu jiro ummadda iskuma kalsoona ilahi subxana wa tacala marka wuxuu amni buu siinayaa dadka sidaasoo kalea amniga ha noqda kii nafsiga ah ha noqda kii marka ukhrawi ah qur-aanka wuxuu tilmaamay amniga isagoo kale waman dakhalahu kana aamina beytka ilahay qofkii gale aamin buu noqonaya waid jacalna albayta mahaabata linnaasi amna xus waqtiga aan beytka ilahi aanu ka dhignay meel aamina wa kaanuu yanxituuna min aljibaali buyuutan aaminiin iyagoo aaminiina ayay buuraha markaa jebin jireen wjacalna baynah wbayna alqura alatii baarakna fiiha quran daahira waqadarna fiiha asayra siiruu fiiha layaali waayaama aaminiin waxaanu ka dad markaa tuulooyinka oo imaalahay degan isku soo dhow dhow isla markaana waanu barakaynay masaafooyinka ay isu jarayaan oo masaafooyin aad aad u dhow aaminiin iyagoo aamina wa qaala dkhuluu misra in shaa allahu aaminiin waatii nabiy nabiyulahi yuusuf markuu lahle walaalihii uu yidhi gala masr idinkoo aaminiina haddana qur-aanka waa tan uu ley reemaka markii lala hadlaya awalam yarow anna jacalnaa xaraman aamina wayutakhatafu nnaasu min xawlihim miyaynay ogayn inaanu dejinnay oo ma'wo aanu ugaga dhignay xaraman aaminan meel aamina wayutakhaطafu الnaasu من xawlihim iyadoo dadka hareerahooda degan saa loo dafayo qolowaa marka waqtigeeda lagu soo duulayo la dilayo ilahi subxaana wa tacala haddana amni marka luu sheegay wuxuu yidhah tadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiin muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin waxaad dhici doonta inaad geli doontaan masjidka xaraamka idinkoo aaminiina marka alaa la sheegay udkhuluuha bisalaamin aaminiin jannada xitaa qofka waxaa la gelinayaa shucuur ah dareena inuu uu markaa ka badbaaday wa hum fi lghurufaati aaminuun iyagoo aamin ku ah nabad ku haysta meesha ay degan yihiin wain axadu min almushrikiina istajaarak faajirhu xataa yasmac kalaam allah uma ablighu ma'manah meesha uu aamin ku noqonaya gaarsii kelimaadkaa la soo celceliyoo dhan amna aaminiin amna waxay muujinaysaa waxa ugu weyn ee asaasigaah ummadu ay u baahan tahay khaasatan ummaddayna u baahan tahay amni inuu yahay amnigaa marka la helana waa marka ummad la dhisi karo ummadna markaa la hagaajin karo rasul mxamed sal ly waslam isagoo amniga ka hadlay wuxuu yidhi idaa mara axadukum fii masjidina aw fii suuqina wa macahu nubl haddii ay dhacdo qof inuu soo maro masaajidka ama meesha dadku ay isugu yimaadaan isla markaana uu wata fallaar falyumsik calaa nidaaliha afkeeda ha qabta buu yidhi rasulka aleh salaatu wasalaam ha qabta buu yidhi waxaa laga baqayaa wuxuu diidaa rasulka alay sala slam waa intaasoo fallaartu intay baxsato qof muslim marka ay dhaawacdo xitaa qalabkii qofka uu watay baa la leeyahay afka ka qabo iska daaya in markaa qof marka aad la abaartid xadiid kale wuxu yhi rasulka alayh الsalaatu wasalaam laa yushir axadukum ila akhiihi bالsilax fainahu la yadri lacala الshayطaana yanzicu min yadih fayaqacu fi xufrati min الnar wuxuu rasulka alay slat slam u yidhi midkiini walaalkii aanu ku tilmaamin hub waxaa laga yaabaa ma ogi in shaydaanka markaa gacantaadu saa ugaga dhufto kadibna nin muslima walaalkaa marka ay ku dhacdo rasuulka alay slam xadid kale wuxuu kiri man ashaara ilaa akhiihi bixadiida haddii qof muslima qof kale muslim walaalkii